بسم الله الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه ومن والاه أما بعد waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkiisii deeaad baynu ku jirnay salaaduu fasalkaa ku saabsanaa jumcadaynu maraynay waxyaalaha qofka jumcada imanaya inuu iska ilaaliyo loo baahan yahay qodobka toddobaad baa inoogu dambeysay yukrah kakati riqaabiljaalisiin dadka fadhiya ama jumcada hadday socoto dhageysanaya haddaan khudbadii la bilaabinna sugaya dadka luquntooda in laga tilaabsado waxyaalaha la nacay bay ku jirta sidoo kale wa watafriqa kala dhaqaajin baynahum laba meel wada fadhiday dhexdooda laysku camcamiyo iyadii la kala dhaqaajiyana waxyaalaha la kahday ku jiraan daliilkeedii liqowlihi sala allahu calayhi wasalam liladii nin uu ra-ahu nabiga arkay yatakhata isagoo ka tilaabsanaya riqaabannaas dadka luquntiisa uu yiri ijlis faqad aadayta ummadii dhibkaya fariiso wa qowlihina hawdari walaa yufariq qofkii aanan kala geynin maa ajirkii badnaa la siinaya bayna snayn laba dhexdood halkaasaynu maraynay sideed yaxrumu lbaycu taas karaahay ahay tani xaaraamu mar haddii la adaano wixii ka dambeeya unbaa ayaa waxa lamida lagu suqloomo khudbada looga suqloomo xaaraamu yaxrum waxaa xaaraama albaycu waxgadid adigaa alaab iyo badeecahaysa iyo shira u gadasho lacag baad leeda shira haddaad maqashid lacagta qof kale wey baacuna qofka alaabta le wey sidan alaab inaad sii gadgadatid ama intaad lacag qaadatid aadaanka haddaad maqashay ka gadaal aad tiraa waxbaan soo gadanaya labadii midna ma banaana yaxrumu lbaycu waxgadid iyo washiraau waxgadasho cinda nidaa dhawaq agti lahaa jimcadu laysugu dhawaaqay ayaa xaaraama biqowlihi baa u daliila eebba weynaha idil tacaalaa korahaye u eebba yiri idaa nuudiya haddii laysugu yeero lisalaati tukaso min yowmi iljumuca ah, jumcada maalinteeda tukada haddii laysugu yeero fascow saad u dhantihiin socda ilaa dikriillah eebbaweyne xusgiisa laysugu yeeray oo khudbada iyo jimcadaah u socda wadarulbayca beecana ka tagoo daaya nahyigaasaa ku soo arooray wanahyu litaxriim wixii la yiri yaan la yeeli xaraam buu noqonayaa yeelidiisa sagaal waxa wey yusaxabu waxaa la jeclaystay qiraa'atu suurati ilkaafi suurati ilkaafi akhrinteeda fii leylatihaa jumcada habeenkeeda gudihiisii la akriyo aw yowmihaa jumcada maalinteeda gudaheeda la akriyo daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo man qaraa qofka akriya suurata alkaafi qofka akriya fii yowmi iljumuca jumcada maalinteeda gudaheeda qofka suuratalkaafi akriya qadaa-a lahu waxaa u iftiima min annuur nuur xaggii waxaa uga ifa maa beyna aljumcatayn jumcada uu kaafi akriyey iyo jumcada dambe intii labadaa jumca udhaxaysa ayaa iftiin u iftiintay toban waxaa weeye aligsaaru badin min asalaa naxariis ugu ducay iyo wasalaami nabadgelye ugu ducay calaa rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa korkiisa naxariis iyo nabadgelye loogu duceeyo ayaa la badinaya sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiyo iyaguna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila u nabiga agfiruu badiya calaya aniga korkayga min asalaa sali laygu saliya badiya yowma aljumca jumcada maalinteeda wa leylata aljumca jumcada habeenkeeda faman facala qofka sameeya daalika sidaas kuntu waxaan aniga rasuulka ahaan doona lahu isaga shahiidan mid u marag fura wa shafiican mid eebba uga ergeeya yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda baan noqon doona kow iyo aligsaa-u badin min adducaa alla tuugma la badiyo yowmaha yowma aljumaa jumcada maalinteeda waxa la waxaa daneed leedahay adduunha ku saabsanaado aakhiraha ku saabsanaado magangel eebba ha noqdo aada xumo ka magangelayso ama muwaafaqo wanaag lagu waafajiyo aada ku alla baryayso alla tuugmadaa la badinayo sababkuna waxa weeye liana bihaa maalinta jimca waxaa ku sugan saacatan saacad baa ku sugan saacata istijaaba alla tugmada aqbalideeda saacadeedii baa ku sugan maalinta jimcay ku jirta man shaabafaha qofka waafaqa saacadii ijaabada istajaaba allaahu eebaweyna u aqbala lahu isaga wuxuu ka tuugay wa acdaahu eebaweyna qofkii tuugtamay siiya wixii uu warsaday baa la siinaya daliilkeedii waa kan qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo wuxuu nabiga yihi ina fii yowmi iljumaca jumcada maalinteeda gudaheeda waxaa ku sugan la saacatan saacad baa ku sugan laa yuwaafiquha usan saacaddaa waafaqaynin cabdin adoon muslimiin eebba u hogaansamo yasalu llaha eebba weyna weydiiya xase eebba ka adkaanka oo dhan wadan la weynaayo fiiha sacada gudaheeda khayran usan wanaag weydiisan ilaa hadduu weydiisana acdaahu eebba wanaaggii wuxuu siiya iyaahu addoonkii weydiistay wawarada waxaa weliba soo aroortay haddana saacadii oo lagu soo dhowaaday oo maalinta jumco dhan aan lagu baahinin anaha saaxadii lays aqbalaayey maa bayna khuruuji ilimaam imaamka markuu soo baxoos yimaada meesha laga bilaabo ila alfaraa marka la dhameeyo min asalaa salaada la dhameeyo inta u dhexeeya inay tahay min almacruufi waxaa kamida ah in imaamku uu soo daahayo oo dadka kalahaada hore loo ammaanay isaga kuma jiro isaga sansac wixii ka dambeeya iyo goorta waktigii soo dhowaaduu imanaya inta ka horeysa icidaad iyo khudbadii diyaar garaynteeda uu mashquul ku yahay isagu goordambuu imanaya kolkaa goortaa dambe u yimid oo saacatulijaabadu ka bilaabanaysa ilaa salaada laga baxo xadiid sidaasuu ku soo arooray wawarada waxaa soo arooray annaha saacatu ijaabada maa bayna khuruuji ima imaamka soo bixitaankiisa laga bilaabo inay tahay ila alfaraaqi laga gaaro ka bixid min asalaati laga baxo riwaayo kale waa tawaqad qiila waxaa kaloo la yiri inahaa saaxadu bacda alcasr casarka haddii la tukaday ka dambaysa labaduba waa soo aroortay shawaxow furuudu wujuubihaa jumcada waajibideeda shardiyaalkeeda oo qofka ay salaadii khudbada ku waajibaysiiyo jumcadii shuruudda laga rabo waa maxay kolkaa shuruudii waa tana shuruudu wujuubihaa jumcada waajibideeda waajibka shardiyaalkiisa wahiya shuruudii waajibka waxaa weeye kow adukuur iyo labaan markaa bani aadamku laba qaybood dhadig iyo labood kolkaa laboodkiibay ku waajibaysaa dhadiga kuma waajibto oo falaa tajibu salaadii jumcada ma waajibto cala mraa qof haweena korkeed kuma waajibto sababta way iska caddahay haweenku waatii mas uuliya ma qaadi karaan la yidhi xilkooda gurigooduu ku egyahay kulka waqarna fii buyuutikunna saasa amareeba lagu yidhi inay gurigooda ku tukadaan baa u fadli badan baa la yidhi iyagu marka iyagana fitna looga baqaya inay wax fidneeyaanna waa laga baqaya bian taftin aw tuftan ama yaan lagu fidnoobin ama yayan iyada fidnoobin ajka joogta gurigeeda idan adukuuriyatu labaan baa shardiga koobaada oo waxaa laga rabaa waa nin falaa tajiib maxaduma waajibto calaa imraa naa korkeed kuma waajibta laba alxuriya gobanimaa u shardiga qof madax bannaan oon isagii eebban loo dhaxay oo aan lalahayn ayaa shardiga halkaa qof laleeyahay kuma waajibto isna awoodiisaa kooban sayidkiisi inuu maqlo wey alxuriyatu gobanimo iyo madax banaanaan wey fafalaa tajibu nabi ma waajibto calaa mamluukin mid lahanta korkii kuma waajibto saddex albuluuq kaangaaris baa la rabaa ama cimri ama tabarga lagu buluuqay qofka inuu gaangaarayi falaa tajibu jumcadii ma waajibto calaa sabiyin ilma aan qaangaarin korkii ku waajibi mayso afar asixatu caafimaad waa in qofku caafimaad qabo oo falaa tajibu jumcada ma waajibto calaa maridin qof jiran korkii kuma waajibto an laa yaqdiruu awoodin calaa xuduurihaa jumcada imaatinkeedaba aanan awoodin limaa liajlimaa shay dartibuu la awoodi waayey bihi isagoo ku sugano min maradin jiraa shan waxa wey aliqaama nagaadi qabidii socota lama rabo qofku waa inuu qof muqiim oo magaalada dhabu degan yahay falaa tajibu maxadii ma waajibto calaa musaafirin mid socotaa korkii kuma waajibta wadaali arrinkaa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu nabiga yihi aljumcatu jumcadii tukashadeediiyo imaatinkeeda xaqun mid suganoo waajibun xaqaasoo weliba waajiba calaa kulli muslimin qof muslima kulligii korkiisa ayay xaq waajiba jumcadu ku tahay ilaa arbaca afar ayaan ku waajibin maahaane xaydun adoon mamluukun lahanto aw imra-atun naag haweeneed bilcaana aw sabiyun ilmayar aw mariibun mid xanuunsanaya afartaas ayaan ku waajibin wa qowlih hadalkii nabigana waa u deli sala allahu naxariis allaha nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu nabiga yihi man kaana qofka ahaaday yu'minu mid rumeeyey bilaahi dabaweynaha gab lagu caabudo walyowmi maalin alaakhiri dambaysay labadaa qofka rumeeyey fa calayhi waxaa qofkaa korkiisa aljumca jumcada inuu yimaado tukado yowma aljumca jumcada maalinteeda ma ahaane ilaa mariidan qof buuka aw musaafiran socdaala aw imra'atan dhadige haweena aw sabiyan ilma yar aw mamluukan adoon lahaantow haadaa warku waa sida wakullu manacad kulligii xadarahaa jimcada yimid oo miman dad kamida laa tajibu ayan ku waajibin kuwaynu sheegnaya calayhim korkooda ayan ku waajibin oo wasallahaa tukaday jimcadii macalima imaamka la tukaday ajza-adhu waa u gudaysa wasaqada canhu lwaajibu faralkii waa ka dhacaya walaa yusalli buhra tukan maayo bacdaha jumcada ka gadaal abadan weligayaalihiin qoladii aynidi kuma waajibin iyadoon kuma waajibin hadday caruurtii iyo addoonkii iyo haweenkii iyo soxotadii iyo maridii ay soo dhaclacaan oo yimaadaan oo faralkii duurkana waa ka dhacay waanay wanaagsan tahay wakulu man ruux kulligii xadarahaa jumcada yimido minman dad kamida ay an laa tajibu jumcada ku waajibin calayhim korkooda oo wasallaaha hadduu yimid ka gada jumcadii tukada macaalima imaamka la jiridiisii ajza-adhu waa u gudaysa fasaqata canhu xaggiisa waxaa ka dhacaya alwaajibu waajibkii baa ka dhacaya oo falaa yusalli duhra duhur tukan maayo bacdaha khudbada ka gadaan abadan weligeedu yaalahayd shantaa waa shuruudu wujuubiha shuruudu sixati amar jumcadaha sixitaankeeda shuruuday leedahay shuruudu sixatiha jumcadaha sixideeda shardiyaalkeedii kow alqarya ma guurta wey falaa tasixu ljumcatu jumca ma asaxda fii baadiyatin reer guuraa dhexdood kuma asaxdo oo fii safari socotanimo dhexdeed kuma asaxdo id lam tusalla aljumca jumca weligeed lama tuukan calaa cahdi rasuul subanaha waqtigiisii korkiisa sala allahu calayhi wasalama ilaa fi lmudun magaalooyinka waaweyn iyo walquraan makacdooyinka waxaan ahayn laguma tukan walam yamur mana uusan farin rasuulullah ee dhoweyna rasuul sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korki wasalama nabadgelyo allah ku baxyo ahla albaadiya baadiyaha dadkii degnaa bisalaatiha jumca tukansadeed ma uusan farin wa calaa kadrati safarihi subanaha socota nigadiisa badnaanteen korkeediina uu aada u socoto badnaa calaa kadrati safarihi nabiga socotadiisa socotadaa tira badnaanteeda korkeed sala allahu calayhi wasalama lam yasbut ma sugnaanin anahu subanaha in uu sallaaha jumca tukaday bisafarin socotanimo gudaheed ku tukaday abadan weligeed yaalleheed ma sugnaan laba aalmasjid ayaa la rabaa meesha lagu tukanayaa masjid inay noqoto falaa tasixu ljumcatu jumcadii ma asaxdo fii kayri amniyati lmasaajid masaajid dhinaheed masaajida dhismayaalkeed gudaheed qureyrkeed gudihii kuma asaxdo waafniyatya banaanada iyo golayaalka koreha kuma asaxdo xataa laa yatacarada almuslimuun muslimiintii yayan u bandhixin bilxari kuleyl awilbardi qabow almudiray ee dhiba dadka saddex alkhudba war dheer la jeediyo wey walaa tasixu ma asaxdo salaatu ljuma maada salaadeeda biduuni khudba iyadoon war qiimila la jeedinin fiiha salaada khudbada gudaheeda aan lagu jeedinin asixi maysa salaadu oo weliba khudbadaa horeynaysa id maa shuricad lamaba jidaynin salaatu ljumca jumcada salaadeeda ilaa min ajli lkhudba warkan dadka loo jeedina dartibaaba iyadoo dhan loo tukaday todoba waxaa weeye laa tajibu saddex baynu maraynay markaa toddoba ubooyidu waa side afar in la yidhaahdoy alkhudbatu saddex bay ahay laa tajibuna afar in laga dhigo laa tajibu ma waajibto calaa man qofkii kuma waajibto korkii baciidan fog can ilqariya degmada jilcada lagu tukanayo qofkii ka fog kuma waajibto laa tajibu ma waajibto salaatu ljumuc jumcada salaadooda calaa man korkii kaana yaskunu mid degan baciidan mid ka fog can ilmadiina magaalo xaggeed buu ka fog yahay allatii magaalada tuqaamu la oogo iyaa magaalada gudaheeda aami jumca jumcadii lagu oogo wuxuu ka fog yahay biaktara in ka tiro badan min talaatati amyaal saddex mayl in tiro badan ayuu jumcadii ka fog yahay taa waa u daliila hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo aljumcatu jumco calaa man ruux korkii bay ahaatay samica nida aadaanka maqlay kolka aadaan intee laga maqli kara intaa ka badan lagama maqli karo saddex kilomitr wax ka badan kolka aadaanka caadiga awey amaa midka kan waxada lagu aadaanayo waxaa kaasi laga maqlaya meelo aada u fog oo intaa la sheegay ka badan waalcaadatu dhaqankuna jaariyatun caadadu waxay ku socotaa anna sawta almu-adin kan codkiisa laa yatajaawazu inuusan gudbi karin madaahu dhirirkiisa an halaathata amyaal saddex mayl ka badan ma gaari karo kolkaas saddex mayl maylku waa carabi ee marka kilomitirka hadee lagu xisaabtama loo gediyo waa kana arbacata kiilo wa nus afar kilomitir iyo nus intaa aadaanka caadiga ah ka badan ma gaari karo man adraka rakxatan min aljumca aw adalla adiga waa soo daaday hortaabaa salaadii inta khudbadii la dhameeyey la galay qadarka aada ka soo gaartay baa la eegaya qadarka haddii la fiiriyana markaasay soo bixi doontaa bal inaad salaadii jumcada soo gaarsiiya in kale man adraka qofka haleela rakcatan ragcad kaamila min aljumca jumcadii ragcad kaamila oo faatixiya qiyaam ka soo bilaabata qofka soo gaaray aw aqala ama inka yar ayuu soo gaaray arrinkiisa muxuu noqonay haddaa laga hadlaya idaa adraka hadduu haleelo almasbuuqu kii laga hormaray ragcatan haddii ragcad ka haleelo min aljumca jumcadii ragcad kaamila oo faatixadii kasoo bilaabata iyo qiyaamkii hadduu soo gaaro wuu soo gaaray adaafa wuxuu ku daraya bilayha ragcadduu soo gaaray aaniyatan ragcad labaad bacda salaamiilimaam imaamka hadduu salaamo naqsada ka gadaal wa ajza-adhu waana u gudaysaayo jumcadii uu soo gaaray daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo alayhi nabiga korka wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi nabiga man adraka qofka haleelaa min asalaa salaada markaa la tukanayo jumciya qaybkeedba ragcatan ragcad buuxda qofka ka haleela faqad adrakaha salaadii buu haleelay kullaha dhammaanteed buu haleelay dhammaanteed buu haleelay wa amaa man ruux adraka haleelay aqala wax ka yaraan badan min ragcatin ayuu ka soo helo ilayka sajdatin sujuud buu ku soo gaaray wanaxwiha ah. sujuud wax lamida kaasi salaad ma soo gaarin khudladii uma jirto fa inahu kaas yanwihaa duhran duhur buu niyadii u gedinaya wayatimuha wuxuu dhammaystirayaa jumcadii arbaa afar ragcadood oo duhura bacda salaami imaamka hadduu salaamo ka gadan sagaalka xadiidu iqaamati ljumcati fi lbaladi alwaaxid waxaa laga hadlayaa hal magaalo in jumco badan lagu tukado taa suuragal ma tahay iyaguna waxay shareecada ka qabto hadeeraa laga hadlayaa taxadidu iqaamati aljumca jumco oogideeda oo tirowdo dhowra taxadidku laba saddex inay gaarto wey filbaladi balad gudihii lagu ogo alwaaxid ka midka ahaw idaa lam yatasi hadduusan qaadin almasjidu masjidkii alcatiiqu horeeyey ee ku yiilay magaalada hadduusan waasac ahayn walam yumkin ayaan suuragal ahayn tawsicatuhu fidinkiisa la ballaariyo jaaza waxaa banaan an tuqaama aljumca jumcadii in la oogo fii masjidin aakhar masjid kale laakiin meesha ku yiilay dadkiina waa qaadi waaye mana la waasicin karo oo dhul lagu waasiciyo male min almadiina isla magaaladii aw masaajid inay laba ka bataano dhowr noqda xataa ay hoos imanaysa bixasabi ilxaaja danta loo qabo oo haddii dadkuna badan yahay masaajidkuna yaryahay annana waasicin karin dhaqaalo lama hayo lagu waasiciyo ama dhul lama hayo lagu fidiyo kolkaa dantay hoos imanaysa intii loo baahdaa laga dhigi kara laba saddex afar shan toban kayfiyatu salaati ljumca ka sheekayna waxay u baahnayd waxaan loo baahnayn ee iyadii salaada sidii loo tukadaa dhageyso kayfiyatu salaati aljumca jumcada salaadeeda salaada habkeedow kayfiyatu salaati aljumca jumcada salaada habkeedii hiya waxaa weeye kayfiyadii an yakhruja alimaamu imaamka inuu soo baxay bacda zawaali shamsi qoraxda markay iilatay oo cirka bartankiisa ka iilatay una iilatay dhankay u dhacdo zawaalkaas ka gadaal lama rabo qabla zawaal ee bacda zawaali shamsi aqimi salaata liduluuki shamsi qoraxda bariiqashadeedu ay ka bariiqatay samada bartankeeda una bariiqatay dhankay u dhacdo zawaalkaas ka gadaal ayuu imaamku soo baxaya fayarqal mimbar taag baa loo sameynaya meel yar taaga oo imaamka si fiican loogu jeedo codkiisana lagu maqlo ayuu fuulayaa fayarka imaamkii wuxuu fuulaya almimbara taag taagga markuu fuulay istaagana fayuusalli wuxuu salaamaya calaa annaas dadka muslimiinta ees khudbada u korkooda ayuu salaamtii sharciga assalaamu calaykum waraxmatullah ayuu oranaya kolkuu intaa yihaahdana waa fariisanaya xataa idaa jalasa markii intuu salaamo u fariisto ayaa adana almuadinu kii aadaanayay wuxuu aadaanayaa aadaanahu kan aadaama aadaankiisii liduhri uu duhurka u aadaamayey kiibaa la aadaamaya kolabada aadaan ka hore baraarujin ka labaadba aadaankii waktiga ah ku imaamku soo fariistay ee uu dadka salaamay kuwa barqinkiibayba bilaabaan afar saac iyo nus markaad joogtid ama shan saac joogtid baad aadaan yeelayo maqlaysa dagaadin weeye kaas aadaan maa dee waktiga maa dee waa baraarujin dadkaa suuqa ku mashquula ayaa la tusaya inuu yahay maanta inay jimco tahay masaajidkiina la yska sugaayo kolkaa gooraan goorahayn baa lasii aadaana faidaa faraqa hadduu kii aadaanayay dhameeyo min alaadaan haduu hadduu dhameeya qaama alimaamu imaamkii joogsada fayakhtub war buu jeediya annaasa dadka khudbatan war ayuu dadka ujeediya yaftatixuha khudbada bilowgeeda hore wuxuu noqonayaa bixamdillah eebbaweyne mahadnaqi nicmadan tirada badan ee aan la koobi karin ee awaya maal eeba ka socota kuna socota addoommada mahadnaqeedii ayaa laga bilaabaya alxamdulilah mahadisay u dhan tahay eebaale halkaasaa imaamka warkiisa ku furfuraya ka gadaal wasanaa faallin calayhi cala allah eebba weyne korkiisii la faalliyo bimaa huwa ahluhu ammaantan tirada badan ees eebba wahalka yahay taasaa dabadeed eebba lagu ammaanaya kolkii mahadiyo dhammaata faalladii wasalaatu naxariisiyo wasala nabadgelyaa lagu xijinaya calaa muxamed maxamed korkiisa naxariisiyo nabadgelyo loogu do-ayo maxamedkii cabdihii rebaweyne doonkii ahaa wa rasuulihii miduu diray ahaa saddexdaa markay baxaan xamdigii ammaantii iyo salaadii nabiga uma ka gadaalbu yaa idin waaniya imaamka annaasa dad wadi haddaad maqashid labuu ka koobmaa alamru wanahyi wixii wanaagsan oo uu sidaa yeela yiraa wixii xun oo uu ka reebo wacdigu waa labada itaqullah yuu leeyahay waxdaru lmacaasiya ma dahara minha wamaa batan eebaxaasinta iska ilaaliya mid muuqata midan muuqan wayudakiruhum markaasuu dadka waaninaya xaqana xusuusinaya raafican isagoo koryeelaya sawtahu codkiisa inuusan cayaarin daraaddeed ayuu codka koru yeelayaye waa dhawaaqay marka dhawaaqa cibaadiya daacada lagu dhawaaqo hadda ka hor nin gaala ayaa ku soo islaamay wuxuu arkay nin aadaana dadkuu weydiiyey ninka kan muxuu la dhawaaqaabu waxa ninkan ka maqan oo maalin la arkaabuu shanta goor la dhawaaqayaa ninku waa isaga weydiina ah. war maxaad la dhawaaqdaa buu yii magaaladu waa aamusanta adigun baa maalinkiiba shan koor dhawaaqaay maxaa kaa dhawaajina kii baxsuu fiican ugu sheego oo yiri ilaaha weyne waxaan ka baqaayo gaalkii dib uu noqday waa fikiray nin weyn oo aamusi waaye waxbuu ogyahay nin weyn ilan ninkan aadaanaya waa nin weyn ilmamaah nin weynoo oday oo afka isku dari waaye waxbuu ogyahay waxaanuu ka dhawaaqayaana waa jiraan markaasuu gaalka islaamoo yihi ninyaa waxaad ka cararay wax fudud maaha waayeel aamusi waaye waxbuu ogyahay idan ninka kan khadiibkaa ah inuu wax muhima ka hadlaayo si loo garto codka cirku ku saleeda u yeelay cod bakti oo meydmeyda lama oo isagiina timricaad iyo tabarxumaha uga soo baxo afkiina iska lulmooda marka laakiin hadduu ku dhawaaqo dad kana dusiyo warka kala baraarugaya wayudatiruhum dadkibuu waaniya raafican isagoo kor u qaadaya sawtahu codkiisa wayamur wuxuu dadka faraa biamrillah wixii eebba dadka faray ee salaadaha ee soonaha ee tawxiidaha ee daacaha ee xajaha ee cumraha ayuu fara warasuulihi rasuulihi wuxuu rasuulka faray ayuu fara wayanha wuxuu dadka ka reeba min ayihima waxay rabbi iyo rasuul ay ummadda ka reebeen min alkufri waalmacaasi gaalnimo iyo xaqoo lagu gacan sayraa ayuu fara wayuraaqib wanaagu dadka jeclaysiya wayurahib xumuhu ka cabsigeliya wayadkur wuxuu xusuusiya bilwacdi wixii khayre eebba yaboha walwaciidi wixii share eebba ka goodiyey intaa markuu sheegana wayajlis waa fariistaa imaamkii jalsatan fariisaso khafiifatan fudfudud uma fadhigaa ka gadaal u yaquumu joogsada mustanisan isagoo cusmanaynaya khudbatahu warkii uu jeedinayay hakad gabana iyo fadhi aan dheereen uu dhexdhexaada geliyey kolkaasuu kacay haddana fayaxmadullah الله weynuu mahadiya wayukni waa ammaana calayhi cala allah eebba weyne korkii wayuwaasil wuxuu xariiriyaa khudbatahu warkuu jeedinayey binafsi lahja codkii buu ku jeediyaa wadaalika sow qayladuu hore u qayliyayey mid lamida alladii kii huwa isaga ashbahu shabihitaan badna bisawti mundiri jeyshi col reeraha weeraraya soo arkay oo reerihii wargelinaya codkiisoo kale xataa idaa faraga khudbadii labaad hadduu dhameeyo bikayri quulin isagoon khudbada aadi dheermundiri jaaisiin col ninka digayay cowleed ayuu ku sheegaya ilaan care ee biyo cadaab buu ka digaya ekaafidinya walaakhirati buu ka digaya halka codkiisii waa inuu ogaado nin col colaabinaya ama qayla dhaana shar iyo dale soo arkay shaaraha warkakaca war alaab uruursada le sidaas ahaan buu u dhawaaqay inii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid oo kale alladii cod buu ku dhawaaqayaa uwaysada ashbahu waa kaan badan bisawti mundiri jayshin idan ninka digaayo codkiiwa xataa idaa faraaga hadduu dhammeeyo bikayri tuulin isagoon dheeray ayuu nasala ka degaayaa wuu ka degaya markuu soo degana waa aqaama almuadin mu-adinkii baa aqimaya bisalaa salaadii buu aqimaya goortuu mu-adinkii aqimana sallaa binnaas dadkii wuxuu tujiyaa ragcatay laba ragcad yajhar uu la jahra fiihima labada ragcad gudahooda bilqiraa akrinta kor buu u dhigaya wayaxsun waxaana wanaagsan an yaqraa inuu akriyo fi ragcadda hore bacda alfaatixa faatixada ka gada bisuurati ilaclaa rabi xisma rabbika alaclaa wafi taaniya sabcada labaad bilkhaasiyati hal ataaka xadiidu lkhaasiya uu ku akrinaya wanaxwiha maxaa u naxwiha fi saxiixi muslim waxaa ku soo arooray in ragcadda hore suurati aljumuca maliku lquduus lagu akriyo talabaadna suuratu lmunaafiqiin lagu akriyo kolka ama labadaas juma iyo munaafiquun ama labadan sabixisii halata ayaa lagu akrinaya halkaa jimcadiibaa ku dhamaatay almaadatu alxaadiyata cashara maadadii kow iyo tobnaad bisunati lwatri watarka salaadiisa sunadiisa ayay kusoo aroortay kow waxaa kale u maado tahay wa raqiibati alfajri salaada subax labadeeda ragcadee sunnada ka horeysa warawaati sunnada faradka la xiriirtana waa umaado wanafli lmudla sunnahii la idlaaqay in waktina ku xirnay sababna ku xirnay idan maadadan waxaa looga hadlayaa salaada watarka la yida iyo labada ragcadood ee fajarka iyo rawaatibta waktiga raacsan iyo sunnaha mudlaqeen intaan midna ahayn intaasaa looga hadlaya almaadatu alxaadiyata cashra maadadii kow iyo tobnaad lisunati lwatri watarka sunnadiisa gudaheed ayay u maado tahay waraqiibati alfajri fajarka labadiisa ragcadood warawaatibi sunnaha farabka raacsan qabliyiiyo bacdiya farqi male labadaba rawaatibaa la yihaah muakadiya kheyr farqi male wanafli lmudlaq sunnahii layska idlaaqay een farabna raacsanayn sababna lahayn ee layska kawal watr baa laga bilaabay xukmuhu watarka xukunkiisa iyo wa tacriifuhu tilmaantiisa alwatru sunatu waajiba watarka sunaheedu adagoo mu-akadow suna waajiba suna mu-akada oo kale ay macno qabta ilaa bacdulaima abuu xaniifa uu ku tegay waajib inuu yahay alwatru sunatu waajiba suna adag wey laa yembaqii ma haboona lilmuslimi qof muslima tarkuwa sunnadan waa tarka ka tegidiisa uma haboona bixaalin sina wuuga tegow walwitru watarka huwa witr waxaa la yihaa an yusaliya almuslimu qofka muslima inuu tukado aakhira maa yusali salaadii tukada tan ugu dambaysa min naafilati sunaa min naafilati leyl habeenka salaadiisa baada salaati lcisha cisha haddii tukada ka gadaal ama qiyaama ama taraawiixa ama uu tukanayo hal ragcada tukadoos ku xirow tusama ragcadaasaa lagu magacaabaa alwitr witribaa lagu magacaaba daliilkeedii waa kan liqowli rasuul subana hadalkiisii baa u daliil sala allahu naxariis allaha badiy caleyhi rasuulka korkiisii wasalam nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yidhi salaatu leyli habeenka salaadiisa makna makna laba laba wey sidaad laba labadaa u tukanaysid faidaa khashiya axadukum qofkiin hadduu cabsado asubxa subxii hadduu ka cabsado sallaa ragcatan ragcad buu tukadaa waaxidatan mida tutiru lahu waxay isu dheeraysiisaa maa qad salla caawa wixii uu tukanayay ilaan laba labay ahaayeen ibay isu dheeraysaa kolkaa watar bay ku dambaynaysaa laba maa yusanu qablahu watarka in laga bilaabo ma haboono ama faral ama sunaha lagu xiyo waa inay salaadii ka horeysa shafciga oo afartii cishaha markaa tukatay baa la samayn karaa labadii raabtiga cishaha markaa tukatay baa la samayn karaa tobankii kale markaa tukatay baa la samayn karaa kolka waa inay salaadii ka horeysa shafciga oo ama afar ama labahu maa yusani waxaa la ammaanay qablahu watanwarti min asunna kamida an yusalla in la tukado qabla alwatr watilka warti rakcata laba la tukado fa akhar in laba ka badan ilaa cashri rakaca toban ragcadood laga gaaro uma ka gadaa marka toban la tukado ayaa yusalli wuu tukanayaa qofka alwatr watarkii buu tukanaya daliilkeedii lificlihi samayntiisii baa u daliila nabiga sala allaahuna aleyh alla badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo daalika sidaasuu yeelay fii saxiix xadiidka saxiixaha gudihiisii bay ku soo aroortay saddex waqtuhu watarka waktigiisii wey kormuu noqonaya waqtulwatri watarka waktigiisa min salaati alcishaa salaada cisha la tukaduu ka bilaabanaya kama horeyn kara iyadoon la tukan ilaa qubayli ilfajiri salaada subax horteeda ayuu ku egyahay wa kownuhu kownu lwatri inuu ahaado goorta watarka la tukan aakhira leyl habeenka gadaalkiisa damba afdal ka qiimi badan min awalihi awayley habeenka midkiisa hore in la tukado midka dambaa ka fiican ilaa liman qof maahaane hafa ka cabsaday allaa yastayqib inuusan soo baraarugin daliilkeediina waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man danna qofka maleeyo minkum idinka mu'miniinta idinka mida allaa yastayqin inuusan toosin aakhira leyl habeenka gadaalkiisa falyuti ha wadro awalahu awala leyl habeenka awalkiisa waman qofka wanna maleeyo minkum idinka mida anahu isaga yastayqin inuu toosayo aakhirahu aakhira ley habeenka gadaalkiisii dambe falyuutir ha watro aakhirahu habeenka gadaalkiisa fa ina salaata aakhiri leyl habeenka gadaalkiisoo la tukada maxbuura malaa'ig iyo muslimba isugu yimaada wahiyo afdal iyadaa wakti kale ka fadli badan afar haddii watarkaad u caada lahayd oo hurdo ku dhaafiso maxaa la yeelaya man naama qof ka socda can ilwatri watarkii buu ka socday xataa asbax ilaa salaadii caddaatayo fajarkii la gaaray idaa naama almuslimu qofka muslima hadduu socdo can ilwatri watarkii buu ka socday walam yastayqib mana uusan toosin xataa asbaxa ilaa salaadii ka caddaatay qadaahu watarkii buu qadaynaya qabla salaati subxi salaada subx intusan huwa tarkii tukanaya daliilkeediina waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama kuu nabiga yidhi idaa asbaxa hadduu waabariista axadukum qofkii walam yutir isagoonan watrin falyuutir markaa ha watro wa qowlih hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi man naama qofka seexda can witrihi watarkiisii ka socda wamase nasiyahu watarkii halmaama falyusalli ha tukado idaa dakarahu hadduu watarkii xusuusto shan waxaa weye alqiraa'atu fi lwatr watarkii maxaa lagu akrinaya haddaa laga hadlayaa yustaxabu waxaa la jecelaystay hayaa qira'a inuu qofka akriyo fi rakcatayn labada ragcada watarka ka horeysa qablahu qablaalwatir ahaatay bilacla sabixismiyo alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun labadaa inuu ku kala akriyo faatixada kadib wey wa fii ragcati lwitr watarka ragcadiisa gudaheedana bisamad qul huwa allaahu axad iyo walmucawidatayn labada qulcawdu ayuu ku akrinayo bacda alfaatixa faatixadii ka gadaal haddaad fiidka hore watartee sexotay mar labaadna soo kacdi watar labaad ma samaynaysaa maya helabeen laba watar lama sameeyo ee ama wixii kale sunnaad rabtaad iska tukani haddii kalena watarkii hore safi ka dhigi wuxuu yihi karaahiyatu tacadudi lwatri watarka inuu tiroobo laba noqdo karaahadeedu u baab yahay yukrah waxaa la kahdaa ee aan fiicnayn tacadudulwatri watarkii inuu tiroobo fi leylati waaxida hal habeen gudaheed liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa witiraa laba watar fi leylatin hal habeen gudihiis maa waman awtara qofkii watarkii tukaday awala ley habeenka awalkiisa uma stayqad kadib soo toosa oo wa araada doona an yatanafal inuu iska sunnaysto tanafal sunnadiisii unbuu iska wadanaya walaa yuciidu lwatra soo celin maayo biqowlihina waa udayin hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama kuyila witraani laba watar bileylatin hal habeen gudaheed maaha intaa watarkii buu ahaa ba raqiibat lfajri salaada subax labadeedii raaxadeeda hore raqiibat lfajri fajirka sunnadiisa xukmuha raqiibat fajarka labadiisa ragcadood sunnatu jidmadi wey muhakadatin la adkeeyey kal witriba iyana lamid tahay id hiya ragcadaha fajarka mubtadau salaati lmuslimi qofka muslimka ah salaadiisa bilowgeedii wey ubinahaari tukada maalintii watarkana salaadii habeenkaa lagu xiraayey saasuu la adka labadan ragcadna salaadii maalinimo ayaa ka bilaabanaya waalwitru watarkuna mukhtatamu waxaa lagu xiray salaatahu muslimka salaadiisa u bileyli habeenkii tukanayay akadaha waxaa raqiibadii fajarka iyo watarka labadaba adkeeyey rasuulullah eebba weyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiya caleyh rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo bicamalihi camalkiisiibuu ku adkeeyey idxaafada nabiga waa ilaaliyey aleeyha labadii ragcadoodee fajarku ilaaliyey wama tarakaa umanuu kama tegin qatu weligiyo allihii waraqaba ummadana waa u jeclaysiiyey fiiha salaadan sunnaha gudaheeda biqowlihi hadalkii uu nabiga yihi rakcata alfajri fajarka labadiisa ragcadood faralka inayaan ahayn garo ayaa khayrun ka fiicnaan badan min addunya adduunyada lagu nool yahay gebigeeda dhan iyo wamaa fiiha fi dunya gudaheeda waxaa ku sugaano idilba labada ragcadood ee sunnaha ah ee fajarka ka horeysa ayaa adduunyada iyo waxaa gudaheeda ku sugan oo dhan ka khayr badan ilaa janaa kuwaan lagu tagaaya waxaa maxay sheegayaan filin baaba-ayow sarcata alfajri fajarka labadiisa ragcadood waa khayrun ka fiicnaan badan min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha fi gudaheeda waxaa ku sugan hadalkii nabigana waa u dari uu nabiga yihi laa tadacu haka tegina ragcatay alfajri fajarka labadiisa ragcadood weligiin haka tegina wain baaradadkum haba idin marsate alkhaylu fardow oo salaadii subax kol hadduu ku weeraro fardo ku eryanayo naftaadana badbaadi labadiina tuko oradka ku tukow laba waktua waxa weeye goormay labadaa ragcad waktigoodu noqonaya waqtu sunati lfajri fajarka sunnadiisa waqtigeeda maa beyna tuluuci lfajri fajarka dhalashadiisa laga bilaabo iyo wa salaati subxi tukashada subaxa la tukado inta u dhexaysa wey waman naama qofka seexda xataa talacat shamsu ilaa qoraxdaba ay usoo baxdo aw nasiyaha ama labadii ragcad ee fajarku iloobay salaaha waa uu tukanaya mataa goor alla goorta u dakaraha soo xusuusto ilaa idaa dakhala inuu galaba maahaane azawaalu duurkiiba inuu galo oo fa inahaa sunnadii fajarka tasqudu waa dhacday xiina idin duhurba hadduu galay daliilkeedii waa kan biqowli rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa hadalkiisii waa u daliila sala allahu calayhi wasalama man qof lam yusalli aan tukan ragcatay alfajir fajarka labadiisii ragcadood xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ay ka dhalato falyusalihimaa ha tukado labadii ragcadood bayhaqi baa xadiidka wariyey kolka sawaal kadib inaan la tukan karin xagee laga qaatay waqad ha la tukadaa meeshaan taalla qoraxdii hadday soo baxda adoon tukanin tuko zawaal iyo ka hor midna shardi farqi male waqad naama hubanuhuba seexay caleyhi korkii asalaatu naxariisi wasalaam nabadgelyahaate maratan kol maca asxaabihi asxaabta isagoo la jiruu sexday fii khusaatin duulaan gudihii walam yastayqidu mana ayan toosin hataa talacat ishamsu ilaa qoraxdiiba dhalatay wafataxawalu subanigi asxaabtii wareegay can makaanihim meeshaa hurdada ay salaadii uga tagtay ka wareegeen shaydaan baa ku weeraray meelbaas bay noqotay waxyar baa laga dhaqaaqay qaliilan in yar uma ka gadaalbu amara rasuulu ubanihii faray bilaalan bilaal fa aadan bilaal baa aadanay fasallaa wuxuu nabiga markii hore tukaday ragcatay laba ragcadood qabla salaati alfajri fajarka salaadiisii kahor uma ka gada uu aqaamo bilaal aqimay fasalla subxa markaa kadib uu nabiga labadii raaxadood fajarkaa tilmaantooda dhageyso sunat lfajri fajarkan sunadiisu ragcataani waa laba ragado khafiifataani waa fudfudud yihiin yuqra-u waxaa lagu akriyaa fiihima labada ragcad gudahooda faatixada kadib wey bilkaafiruun kul yaa ayuha alkaafiruun wasamad kul huwa allaahu axad labada ayaa lagu akriyaa bacda alfaatixa faatixada ka gadaal seeryaad qarsoodii baana loo akriya ee walow qara'a hadduu akriyo ka tukanayo fiihima labada ragcad gudooda bilfaatixati waxdaha faatixada keliyada hadduu ku akriyaana ayja waa u gudaysa biqowli caaisha hadalkii caaisha u daliila radia allaahu canha xaggeeda eebba raalliha ka noqda ay tiri kaana rasuulullah eebba weyne rasuulkii wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yusalii ragcatay laba ragcad buu tukan jiray qabla alkhada salaada subxa ka horeeya fayukhafifuhuma wuu fudaydin jiray xataa inii ilaa aniga caaisha la ashuku aan ka shakiyo aqara-a bal inuu akriyay nabiga fiiha salaadaa gudaheeda bifaatixati ilkitaab ma ku akriyey amlaa miyuusan ku akrin yaan is oran jiray wa qowliha hadalkeediina waa u daliil ay tiri umunaa caaisha kaana rasuulullah alla rasuulkii wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yaa qora mid akhriya fii ragcatay ilfajri salaada subax labada ragcada sunnaha ka horeysa qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allaahu axad ayuu ku akrin jiray wa kaana wuxuu nabiga ahaan jiray yusiru mid garsada bihima qirada uu kaafiruun iyo samad akrinayana hoos buu u dhigi jiray halkaana waxaa ku dhammaatay fariidatu lfajri ama labadii ragcadee sunnada ahay alrawaatib salaatii marka sunadeeda raatibadah ee faradka raaci jirtay horiyo dimaday ka raacdaba halkaa looga hadlaya jid alrawaatib rawaatibtii faradka raaci alrawaatibu hiya sunanu sunayaal wey alqabliya horeysa waalbacdiya dambaysa maca alfaraa'id shanta waqtiga faradka bay horiyo gadaal ka raacdaa wahiya sagaafa shiikha kuu taxay ragcataani laba ragcadood oo qabla duhuur duhuurka ka horeeya wa ragcataani laba kale bacdaha duhuurka ka dambeeya wa ragcataani laba kale qabla alcasri ka horeeya wa ragcataani labo labadaa casarka aanan ku jirin bilaash buu shiikha ugu daray bacda almaqribi maqribka waxaa jira casarka afar baa ka horeysa laba maaha marka raatiba laga hadlayo arbacun qadoor casri wa ragcataani bacda almaqrib wa ragcataani labo oo arbacun afarna bacda alcisha ayay ka dambeeyaan liqowli bni cumar cabdillaahi bni cumar hadalkiisii baa u daliila radia allaahu canhuma ee baraalliha ah ka noqday xaafidtu waxaan dusha ka qortay cabdullaahi bni cumar min annabiy wabanaha sala allahu calayhi wasalama ashra rakacaad toban ragcadood maa nabiga ka xifdiyey oo uu tukan jiray tobankii waa kuwa kan ragcatayni labo qabla duhur waragcatayni labo bacdahaa ka gadaal waragcatayni labo bacda almaqrib casarkii waa ka wuu ka bixiyey fii beytihi ayuu ku tukan jiray maqribka ka gadaal waragcatayni qabla subxi wa qowli caaishana waa u deli radia allahu canha umuna caaisha xaggeeda ciba ka noqday waxay tiri kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalama subanuhu wuxuu ah laa yada-u midan kaba tegin arbacan afar ragcadood qabla duhur duhurka ka hor waliqowlihi nabiga qowlkiisiina waa uu daliil calayhi nabiga korki asalaatu naxariisiyo wasala nabadgelyaha aatee uu nabiga yihi maa bayna kulli aadaanayn laba aadaan waa aqimudiyo ku jirta waqowli hadalkii nebigana waa u deli casirkii waa kan raxima allaahu mra-an qof allaah u naxariiso sallaa arbacan afar ragcadood tukaday goorma qabla alcasr casirka hortu tukaday halkaa raatibadii baa ku dhamaatay tatawuxii ama annafrulmutlaq baynu galay dala tatawucu khayr korarsigii aw innafrulmutlaqu sunnihii la idlaaqay een sababna ku xirnayn waqtina ku xirnayn ee laysa tukanayay kow fadluhu qiimigiisa binawaafili salaa salaada sunnayaalkeeda ama dheeraadkeeda fadlun ajri bay leedahay cadiimun weyn qaala nabigaaba yiri sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korki wasalama nabadgelya allaha ku badiyo ma adina allaahu eba uma dhagraariciyo licabdin adoon fii shayin shay gudihii afadala ka qiimi badan min ragcatayn laba ragcadoodo yusalliihima kuwa addoonka tukadow addoonko laba ragca tukada sida eebba u qaabile u dhagaysto sina mida wuxuu u dhagaysta male wa ina albira wixii samafal la oran jiray layudar waxaa lagu daadiyey fowqa ra'si alcabdi addoonka madaxiisa baa samafalka lagu daadiya maadaama intuu addoonka joogo fi salaatihi salaadu tukanaya gudihiisa intuu ku sugan yahay salaada gudaheeda ayaa dhaladiisa samafal iyo wanaag lagu daadinaya faqaala waxaa kaloo nabiga u yidhi calayhi korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee liladii qof sa'alahu nabiga warsaday muraafaqatahu nabiga la jiridiisa fi ljanna ninbaa weydiistay waxaan rabaa inaan jannada rafiiq kugu noqdo wuxuu nabiga ku yidhi acini waa yahay ii gargaar calaa nafsika naftaada korkeeda bikadrati sujuud sujuudda badinteeda laba waxaa weeye xikmatuhu sunnadan mutlaqee la tukanaya murtida ku jirtaayu waa wa min alxikma waxaa murti kamida fi nafli sunno gudaheed ku sugan anahu nafliga yujibaru lfariida faralkii baa la haddii faralkii nusqaamo dhaawac gaaro tanaa laga kaba faqad qaala rasuul rasuulkii wuxuu yihi caleyhi rasuulka korkiisa asalaatu naxri iyo wasala nabadgelyaha aate ina awala maa shaykan ugu horeeya yuxaasabu nnaasu dadka la weydiinaya bihi isaga yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda haddii la xisaabtamaayo wax dadka la weydiiya ka waxau horeeya min acmaalihim camalyaashay adduunka ku sameeyeen wax laga weydiiyo asalaatu salaada u horeysa yaquulu rabbuna rabbigeen wuxuu yiraa lilmalaaika malaaigta uu yiraa wahuwa isagoo rabbigeen aclam malaaigta ka aqoon badan unduruu fiiriya fii salaati cabdi addoonkayga salaaduhuu tukan jiray balii fiiriya atamaha ma dhamaystiroo buuxiyey am naqasaha mase waxbuu ka dhimay fain kaanad hadday salaadii noqoto taamatan mid dhammaystiran kutibad waxaa loo dhigaa lahu addoonkii taamatan inay dhammaystiran tahay bay malaa'igtu u qorta wain kaana hadduu addoonka yahay intaqasa mid wax ka dhimay minha salaadii xaggeeda shay-aan wax ka dhimayna qaala eebba wuxuu yidhaahdaa unduruu bal fiiriyo hal licabdi addoonkaygu maleeyahay min sunno dheeraada wain kaana hadduu u ahaado lahu addoonka tatawucun sunna dheeraada qaala eebba wuxuu yihaa atimuu dhammaystira licabdi addoonkayga fariidatan u dhammaystira min tatawucihi tatawuciisii uga dhammaystira uma ka gadaalba tuukhadu lacmaal xamaasiisii oo dhammaystiran la qaadaya calaa daalika sidaasaa lagu qaadayaayo soonkii sidoo kale wey zakadii sidoo kale wey wixii farada hadday kaa dhigmaan wax waafaqsan faradkaa kaa dhinmay oo sunnaha inaad lahayd baa la fiirinaya hadduu kuu soo baxo waa lagaga kabaya saddex waqtuu nafliga waa goorma wuxuu shiikhuu yihi alleylu habeenka idey wanahaaru maalinta oo dhan kilaahumaa labadoodaba darfu waxay u waqti yihiin linnafli sunnihi almudlaqi la idlaaqay maa caddaa khamsa awqaatin shan goor la ogolay oo falaa nafla sunna la samaynaya ma jirto fiihaa shantaa waqti gudaheeda wahiya kow min bacdi ilfajri salaada subax haddii la tukado in salaada cadaata meehe haddii salaada la tukada ka gadaal ilaa buluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda inta laga gaaro intaa nafli mutlaqa lama samayn karo laba min buluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda in laga bilaabo ilaa an tartafica ilaahay ka kor noqoto kayda rumxin waran in la ego saddex cindamaa yaquumu hadduu istaago qaa'imu bahiira kulaylka kiisii istaagaya ilaa zawaad qoraxdii ma juulin herkay ku baaba'day dhexdhexaadiisa hooskiina laguhu ku baaba'ay markaan la tukan maayo ilaa qoraxduna bariiqato oo dhankay u dhacday u bariiqato xoogaa hoosana baxo afar min bacdi zawaali ilcasri casirka hadduu zawaali ila alistiraar qoraxday dhicidu dhowaato gudguduudatana maya shan min alistiraari goortaa qoraxdu gudguduudatay laga bilaabo ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicideedii laga gaaro shantaa goor ayaan nafli mudlaqa aan la samaynaynin markaa xal islaamuu sheekha ku siiyo shantaa waqti ee salaada la kala haystay salaad farada iyo mid sabab leh labadaba inayan ahayn ee sunna ahaan mudlaqa uu yahay ayaa meeshaa ka soo baxday wadaalik arrinka aynu sheegnay liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga licamri bni cabasa u yiri waqad sa'alahu camri bni cabasa nabiga weydiiyey canisalaa see u tukanaa buu yihi kolkaasaa nabigu yihi salli tuko salaata subxi subaxa salaadiisa can isalaa salaadka joogso xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda soo baxdo wa tartafic ay ka kor noqoto laba waqtiba iskaga jirta fa inahaa qoraxda tadlucu waa dhalataa bayna qarnay shaydaan shaydaan labadii gees buu ku aadiya sidii waxay ka soo baxayso wa xiinaidin goortaa ay soo baxayso oo laba geesa shaydaan uu ku aadiyo ayaa yasjudu alkufaaru maala qoraxda u sujuudaw uma ka gadaal salli tuko fa ina salaata salaada mashuudatun mid loo marag furo maxduuratun la yimaado xataa yastaqila dilu ilaa hooskii baaboo birunxiwara oo lugaha uma qsir ka gaabso can isalaa fa inahu arrinka waxaa weeye xinaidin hooska goortuu baaboo lix sac la maraayo ayaa tusjaru jahannamu ay yuuqadu calayha faidaa aqbala alfayu hoosi hadduu gadoomo oo duhurba galay fasalli tuko fa ina salaata salaada mashuudatun mid loo marag noqdo maxduuratun la yimaaday malaa-igii ka qayb gashaday xataa tusalli alcasra ila aad ka tukatid casarka haddaad tukatid uma qsir gaabso can isalaa salaada ka gaabso xataa taqruba shamsu ilaa qoraxdu ka dhacdo fa inahaa waa sidiisoo bixitaankeeda taqrubu waa dhacda faina qarnay shaydaan shaydaan labadii gees ayay ku aadkii ka dhacda waxiina idin goorta ayaa yasjudu laha waxaa u sujuuda alkufaaru gaaladiiba u sujuudow afar aljuluusu fi nafli sunada haddii la tukanayo juusu adigoo fi tanaful aljuluusu fi tanaful ama fi nafli salaada nafliga mutlaqaa xataa adoo qaadiro caafimaad qaba in fadhi lagu tukadaa banaan yajuusu tanafulu sunna falashaa bannaan min qucuudin fadhi hayra ana lilmutanafil qofka sunna falanaya wuxuu leeyahay alqaa'idi fadhiga nisfa ma shay barkii buu leeyahay lilmutanafili ilqaa'im ka taagan istaaga ku tunaysanayay ajrigiisii nisbi laakiin fadhiga ku tukaday la siinaya min alajri abaalgud eegaa faqad oo keliya daliilkii waa kan wadaalika arrinka biqowlihi hadalkii nabiga u daliila alayhi korkii asalaatu naxri iyo wasalaam nabadgelyaha aatee salaatu rajuli min salaadiisa qaacidan isagoo fadhiga uu tukado nisu salaa min taagan salaadiisa ajrigeeda niskeed ayay leedahay wallaahu aclam